wa tamyiis ow cala alxaali yaa lagu cadfaa alxaalu yaa lagu cadfaa kamaa mara sii soo maray wahuwa fi lasli masdarun bimacna almumayis wey isim faacil wey mumayis isim mafcuula maaha isim faacil waay waayo uma saara xaqiiqatan curfiyatan fii dalika kadibna xaqiiquba iska noqdayba oo tamyiis sidaasuba xaqiiqa curfiya ku noqday baabun hadaakanu baabun waa baab wtamyiisu ayilmumayisu oo isim faacilha ah loola jeedaa wtamyiisu tamyiis ah, min almansuubaati u ka mid ahaa marka khabarkaa la hormarinaa waxaa la leeyahy wa min almansuubaati kuwa la kordhigay waxaa kamid ahaaday atamyiisu tamyiis wa huwa tamyiisku ismun ism weeye isimkaasoo fadlatun dheeraad ah isimkoo nakiratu nakira ah isimkoo jaamidun angegan isimkoo mufasirun fasira limaa kii inbahama qarsoomay minad dawaati daatooyin xaalo u ahaaday awinisabi ku darso ama nisbooyin xaal u ahaaday ila tamiisku midna waa tamiisudaad midna waa tamiisunisbe ma ahan tamiisudaad kaliyahe min adawaati awinisabi dhe waa jamcu nisbatine mhm. baabun hada kan baabun waa baab wa min almansuubaati mansuubaadii uu kamid ahaaday atamyiisu tamyiis wa huwa tamyiisku ism weeye ko isimkoo fadlatun dheeraad a ah labo isimkoo nakiratun nakira ah saddex isimkoo jaamidun angegan afar isimkoo mufasirun fasira ah shan shantaas oo layidha shantaas wixii laga helaa la yihahdaa tamyiis limaa kii afasira ah in bahama qarsoomay huwa maagu mina dawaati xaala uu yahay daatooyin awin nisabi nisbooyin xaalu yahay min almansuubaati mansuubaadii ayuu ka mid ahaaday atamyiisu tamyiis wa huwa tamyiisku ma ism weeye isimkaasoo ijtamacay ku kulmeen fii dhexdiisa khamsatu umuurin arrimo shan ah axaduha an yakuuna waa inuu yahay isman horta marka waxaad tidhahdaa maada lafdi iskaga rido min almansuubaati yuu kamid ahaaday atamyiisu tamyiis wa huwa tamyiis ma lafdi weeye dhe marka lafdi ku rid lafdigaasoo ijtamacay ku kulmeen fiihi lafdiga dhexdiisa khamsatu umuurin axaduhaa khamsadii midkeed an yakuuna lafdigu waa inuu yahay sman ee ficli xaraf maahan tamiis wathani arrinka labeeya an yakuuna lafdigu waa inuu yahay fadlatan mid dheeraad ah bimacna alkelima xataa waa laga deeqtoomi kara kan maahan xaaladii oo kale fadlatan xataa macnihiisa laga deeqtoomi kara tamiiska weligiis asaga sida xaaladii oo kale ma noqdo shay macnaha dham ku xihan yahy oo macnaha kalaamkaba la fahmi karin ilaa la sheegay tamiiska ma noqdaba maba noqdo asagu fadlatan marka marka fadladan maanta sidii oo kale iskaga qaydi mayno dhihi mayno maa yaqacu bacda tamaami ljumla loola jeedaa la ma yasixu listiqnaac canhu taas dhihi maanta ah, waa laga deqtoonaa karaaba yasixu listiqnaac canhu tan waa fadli iska dheeraad bimacna alkelimati aad ku fasire wa thalith arrinkan saddexeeya an yakuna lafdigu waa inuu yahay nakirata nakiro saas tamiis u asala nakiro waqad yaati bilafdi lmacrifati fa yu-awalu binakiratin macnan iska dheh marmar macrifo waa ku yimaada lakin nakira lagu awilaa ah, daad aragto isagoo macrifo ku yimid nakira lagu awilaa waqad yaati bilafdi lmacrifati dhe fayuwalu binakiratin nakira lagu awilaa nakiro aa lagu awilaa macna ah, ka qawli sia shaacirkii wadibta nafsa yaa qayso can camrin ah, wadibta waad dib noqotay annafsa atabiseeday oo algu ku jirto annafsa ey nafsan aa loola jeedaa wadibta nafsa yaa qayso can camrin soo marna hmm. waa diibta waa diib noqotay annafsa e nafsa mujahidka nafsi waa annafsa isagoo macrifa sooma imaan haddii waqad yaati bilafdi macrifati fa yu-awil binakiratin macnan soo maha waa ku yimaadaa waayo marka waxaa tiraa waa raabica arrinkaa feeya an yakuna jamidan wa inuu jaamid ahaadaa jamid ayuu ahaadaa wa wuquucuhu mushtaqan qaliilun dhehe mar marna asagoo mushtaqa waa dhaca laakin waa qaliile wa wuquucuhu mushtaqan qaliilun dheh inuu dhaco asagoo mustaqana waa qaliil ah. waa qaliil wa wuquuhu mustaqan qaliilu naxwu lilaahi daruhu farisan min jihati faris imisaad aragta mhm. lilaahi daru ilaahay baa iskale caanuhu ku barbaaray farisan min jihati faris xagga farasfuulnimada farisan soo ma jeedin marka waa ku yimaada asagoo mushtaqa laakiin ma badna waa qaliil mawquucu mushtaqan qaliilu waa yahay waraabic an yakuuna jaamidan wlkhamis an yakuuna waa inuu ahaado mufasiran mid fasiraya limaa kii inbahada qarsoomay min adawaati xaalu yahay aw nisabi ahaa fa huwa tamyiisku dhe marka fa huwa tamyiisku muwaafiqun waa mid waafaqsan lilxaali xaalada fil umuuri arrimihii ku waafaqsan yahay arrimihii athalaahati oo ahaa arrimihii alwali ee horeeye awal uwal aakhar ukar asqar suqar akbar kubar ahaa afcal fucal hmm, alwal a la rabaa hmm, waa jamcu awal waa hmm, awal uwal aakhar ukar akbar kubar weeye inahaa lexda lkubar fahuwa tamyiiskii muwaafiqun waa mid waafaqsan lilxaali xaalada fi lumuuri arrimihii ku waafaqsanya arrimihii athalatat saddexda arrimi alweli ee horreeyey alweli wa mukhaalifun waa mid khilaafsan oo xaaladiiu khilaafsan yahay fi lmreyni labadii arrinuu ku khilaafsan yahy labada arrinuu alakhiireyni oo dambeeya waa jaamidnimada iyo mufasil liman bahama min adawaati labadaas maxaa yeelay liana alxaala xaaladii mushtaqun waa mid la dhamashay isna waa jaamid mushtaqaasu mubayinun cadayna lilhay-aati isna wuxuu caddeeya deeto ama nisbi labaduu caddeeya wtamyiisu tamyiisku watamyiisu tamyiiskuna jaamidun waa jaamid jaamidkaasoo mubayinun cadaynaa lidawaati daatooyin aw nisabi ama nisbooyin ahaa bal fiiri maxamed muxidiin cabdilxamiid waa faa-ideeyey halkaani yatafiqu waa iswaafaqayaan alxaalu watamyiisu xaala iyo timyiis waa iswaafaqayaan fii khamsati umuurin saddex iswaafaqan soo kumaadaan akrisan qadriga de laba dheeraada qaado yatafiqu alxaalu watamiisu tamiis iyo xaala waa iswaafaqayaan fii khamsati umuurin arrimo shan ha isku waafaqayaan alawalu kan ugu horeeya ana kula waaxidin mid kasta waaxidka minhumaa labadooda kamid ahada ism waa ism xaaladuna waa ism tamiisna waa ism midkoodna ficli xaraf ha noqdo o wathani kan labeeya ana kula waaxidin mid kasta waaxidkood minhumaa labadooda kamid ahaaday fadlatun waa fadlo laakiin isku macno maha fadlanimadu midba macnaa loola jeeda waana soo arag whaaliu arrinka saddexay isku waafaqaan ana kula waaxidin mid kasta oo minhumaa labadooda kamid a ah, nakiraatun nakiro weeye waraabica arrinka afreeya ana kula waaxidin mid kasta waaxidkoo minhumaa labadooda kamid ahaaday mansuubun waa mid la kor dhigay mid kasta waa mansuub waalkhaamisu arrinka shanay isku waafaqaan ana kula waaxidin mid kasta waaxidkoo minhumaa labadooda kamid ahaaday mufasirun wuxuu fasira limaa qabla waxa ka horeeya shantaas waa isku waafaqsanyi wayaftariqaani xaalay tibis waa kala tagaan fii sabcati umuurin toddoba arrimooday ku kala tagaan aydan noqoshee awaluhaa sabcadii kan ugu horeeya ana alasla asalka fi lxaali u asala an yufasira waa inuu fasiro hay-ata saaxibihi saaxiibkiisa hay-adiisa watamyiisu tamyiisna yufasiru wuxuu fasiraa maki inbahama qarsamay min daatin xadi oo nisbatin ku nis oo ku jirta meesha ilaa tamyiiska labahe tamyiisu daat iyo tamyiisu waniha sabcada kan labeeya ana alasla asalka fi lxaali u asala an yakuuna mushtaqan waa inuu mushtaq yahay walaslu asalka fi tamyiis u asala an yakuuna jaamidan waa inuu jaamid yahay waqad yakuunu inuu ahaada laarkaa kullu waaxidin mid kastoo minhuma labadooda ka mid a calaa khilaafi asli fiihi asal wixii u ahaa inuu ku waa dhacda waa todobada midka sadexeeya anal analxaala xaalka dhi mudakr iyo muanafka labadaba ku banaan waa naga anal analxaala xaalku yati waa yimaada darfan xaalu yahay ow jaaran majruuran xaalu yahay ow jumlatan ismiyatan xaalu yahay aw ficliyatan xaalu yahay wa tamyiisu laa yajiu ma yimaado <coughs> laa yajiu ma yimaado calaa waaxidin mid kuma yidaa waaxid ko minhaa madkuuraadaas kamid ahaaday midna kuma yimaado daraf kuma yimaad jaarmajruur kuma yimaado jumlo kuma yimaad ficliye iyo ismi midna wa raabicuhaa toddobada isku khilaafa mid kaafreeya amal xaala xaalku qad yakuun inuu hadaa la arka mu mid adkayna lisaaxibihi saaxiibkiis ow licaamilihi qiyaasan qiyaasan maqiisan xawle mid la qiyaasto oo qiyaas ahaanuu ugu yimaadaaba isagoo mu-akida xaalku horena usoo aragna haddana waa noogu imaan doona casharka insha allah xaala mu-akida horena waan usoo aragna soo ma jeeda haddana tamiiska dhexdiisa xaalam muakidaa lagu keena hadda waa xaalad war xaala meeshan waa ku yimaada ilaa waxbaa ka dhexeeya labadooda waa laga xaalad marka tawkiid waa ku yimaada qiyaasan wa ama tamyiisu tamyiis falaa yakunu ma noqdo muakidan mid adkeeya liaxadihima caamilka iyo saaxibka uu fasila midna ma adkeeyo laakiin laguma dhihin muakid ma noqdo ogow muakid waa noqdaa laakiin caamilka iyo saaxibka labadaas uma noqdo muakid waxyaalaad kale u Eh, calaa maa dahaba ilayhi jumhuur sidii jumhuurtu ku tageen bal in jaa hadduu yimaado huwa tamyiisku mu-akidan xaalu yahay fa inahu tamyiiskaasu yakuunu wuxuu ahaana mu-akidan mid adkaynaa lishayin shay shaygoo kayri caamili caamilkiis aan ahayn waqayri saaxiibi saaxiibkiisna aan ahayn wasanacridu waa u banbixi doonaa lihaada arrinkaas maratan ukhraa mar kale fii hadalbaabi baabkan tamyiis intaan ku jirna mar kaleetaan hartaan ku laaban doona maxaa isagoo mu-akidu imaana marka waa in war laga baxsho ah, meesha uu adkayna wa khaamisuhaa toddobada isku khilaafayeen midka shaneeya anal xaala xaalku qad yakuunu inuu hadaa la arkaa hayra mustaqnan can midaan laga maarmi midaan laga maarmi karin kamaa fi shaahidi raqam mia wa arbaca sida shaahidkii gabaygii aan ku soo marnay raqamka boqol iyo afar inama lmayitu man yaciishu kaiban kaiban maa laga maarmi saasoo kalea dhici karta saasoo kale inu noqdo adhacda wa tamyiisu tamyiisku laa yakuunu ma noqdo bi hadi lmansilati mansiladaas ma noqdo mar kasta waa laga maarmi karaa mar kasta tamyiiska waa laga maarmi karaa waa laga maarmi karaa bal iska badaayo huwa tamyiisku mustaqnan canhu waa mid laga maarmo daaiman daaiman nacni waxaan ula jeednaa waa laga maarmaa waxaan ula jeednaa ana macna alkalaami kalaamka macnihiisu laa yafsudu fasahadima biduuni tamyiiska ka sokay wasaadisu midka lixeeya midka lixeeyo isku khilaafaan anal xaala xaalku yajuusu waxaa banaan taqdiimu lahormarintiisa cinda aljumhuuri calaa caamilihiyaa laga hormarina goorma idaa kaana alcaamilu hadduu yahay ficlan ficil ficilka mutasarifan tasarufa o wasfan hadduu yahay wasfigo yushbihu shabaha alficla ficilka ficilka almutasarifa ee mutasarifka fa ama tamyiisu tamyiis falaa yajuusu ma banaana cinda aljumhuuri taqdiimu lahormarintiiso calaa caamilihi laga hormariyo walow kaana caamilku haba ahaado ficlan ficilka mutasarifan tasarufha waa saabicu kan toddobada isku khilaafan tamiis iyo xaalo ana alxaala xaalka yajuusu waxaa banaan an yakuuna inuu hado mutacadidan farajaca muusa ilaa qowmihi qadbaana asifan waama tamiisu tamiis falaa yajuusu tacadudhu aslan ma taadudu marka toddobadaasna waa isku khilaafaan shantaasna waa isku waafaqaan ka soco wa akharu wuquucihi tamiis dhicitaankiisa kan ugu badan kaainun bacda almaqaadiiri maqaadiir gadaalkeedu ahaado meelaha ugu badan oo u dhaco tamiisku waa laba anagine tamiisu mufrad iyo tamiisu jumla kan waa tamiisu mufrad ah, midka meelahan dhaca oo bacda almaqaadiir iyo bacda aladad dhaca maxaa leedahay waa tamiisu mufrad waa tamiisu daad waa isku mid tamiisu daad iyo tamiisu mufrada isku mid a ah. tamiisuljumla iyo tamiisu nisbana waa isku mid marka tamiiska oo inta badan dhaca bacd almaqaadir iyo bacd alcadad iyo bacda kam alkhabariya iyo kam istifaamiya iyo maxaa la ihahdaa tamyiis daat tamyiis lmufrad aada leedahay wa akharu wuquucihi tamyiiska dhicidiisa ugu badan kainun bacd almaqaadir u ahaday muxuu ku fasiray maqaadirta sajaacigu muxuu fasiray bacd almaqaadiri ay maa yuqadaru bihi shayu waxa shayga lagu qadara miqaadiir hadii la yidhaahdo sadex macnaa lagu fasiraa oo ku dhida maxamed muxidiin marka si dhaba loo dhalaaliyo hadalka ibnu hishaam loo fiirsadana ulama jeedo macnaha sijaacigu ku fasiray maqaadiir shay saddex shay a miqdaarka loo isticmaala tamyiiska laftirkiisa oo taqdiirta ah ko maqaadiir waxaa kaloo loo isticmaalaa maa yuqadaru bihi shay waxa shayga lagu qadaro wa yucrafu bihi qadruhu oo shayga qadarkiisa lagu ogaado maraa lagu yidhi waa meeqa mitir maxaad ku ogaan karta inta mitir tahay oo inaad mitir saarto ma ama yaardi ko waxaa lu yihi waa meeqa koombo waa meeqa koombaa lu yihi haye maxaad ku ogaan kartaa inta koombo yahay koombada inaad galido ood ku beerto shaygan waa meeqa kiilaa lu inaad dhagxaantii saarto soomaa maha wax lagu ogaan karaa marka shayga wax lagu qadaro miqdaar waa la yidhahda shayga la qadaraa laftirkiisa ashay-u lmuqadaru bilaalatina miqdaar waa la yidhahdaa masderka oo taqdiirtana miqdaar waa la yidhahdaa kee loola jeedaa sajaaci wuxuu ku leeyahay shayga wax lagu qadaro aalat lmisaaxa aalat lkeyl aalat lwasn saasuu kuleeyahy maxamed xudiin wuxuu kudhihi doonaa maya waxa weya ashay aladi yuqadaru bilaala waa shayga aaladda lagu qadara sababto haddaad tidhaahdo hal koombaan soo gatay ma waxaad ula jeedaa gasici wax lagu beeri jiray mase koombada gudaheeda wi lagu shubayaad ula jeedaa shaygii wii koombada gudaheeda lagu shubayaad ula jeedaa marka waxa wax lagu qadaraa waa koombada waa gasicaan laakiin adiga uma jeedid gasicaan soo gata ee weelkan wixii ku jiraad ula jeeda soomaha marka hadhihna de maa yucraf bihi qadru shay ee waxaad tidhaahdaa ashay lmuqadar bilaala shaygii aalada lagu qadara maanta loola jeeda maqaadiirta sidaasaa loola jeeda waana sida ibnu hishaamna matniga sharxi matniga markuu sharxa ku cadday doonto waxaa loola jeedaa miqdaar waa ashay lmuqadar bilaala waa shayga aalada lagu qadara maxamed muxudiina saasuu cadayna hmm, shayga aalada lagu qadara wey waa cadayna waa noo imaan doona maamed insha la waa dul istaagayna wa aktaru wuquucihi tamiiska dhicitaankiisa ugu badan kaa-inun bacda almaqaadiri u ahaaday maqaadir marka waa jamcu miqdaarin miqdaarka waxaa loola jeedaa maanta halkan ashayu lmuqadaru bilaala shayga aalada lagu qadara ah, oo laleey waa imisu leegii wa tilka taas oo maqaadirtaa dhe hadee maqaadiir wa tilka taas maqaadirta ka jariibin hal waxaad tidhahdaa hectar dhe jariibka waa dhulka qadar lagu garto dhulkan intuu la egya marka waana iskilaafa hadba gobolkaas dadka degan istilaaxooda waa kan kule sajaacigu hmm. dadka gobol waxa weeyaan waxay yidhahdaan kun dhudhun wey qaar kaleeto waxay yidhaha war maye waa saddex kun iyo lix boqol oo macnaha gobol walbaaba dhulka say u googoostaan wey inaga hal higtaraa nidhaahna ha higtar beeraha marka la googoyna so maaha higtarka horta waa meeqa mitr ya yaqaan wax beerayaa la meeqa mitr wey ma macalinka lagaa rabo wax yaqaano bere waa ya hal kilomiter waa kun mitir marka kun tilaabo hata kun mitir waay a ah, kun mitir wey maasha allah waa ka marka jariirka hadda un qolo walbaaba dhulka siday u cabirato wey qaybtaas la cabiro wey wa tilka taasu kal jariibi waa higtarkii dhee naklan min nakli marka jariib hadii la yidhi jariibka xaa ku beeran wixii ku beernaa lama yaqaan marka waxay leedaha naklan min naklin geed yaala ku beeran wa saacin wa ka saacin hal suus oo kale wey saaca xaa ku jira saac waa gasce waxaad tiradaa min tamr oo timir waa marka hadda naqlan hay noo fasirtay daatada jariirka hal higtaraa tiri hadda higtarka xaa ku yaalla ma muusaa ku yaal ma waxaa ku yaalla anaba ku yaal ma waxaa ku yaalla galley ma beriisaa ku yaal maxaa ku yaalla markaa daatadiiyaaba qarsoonba meesha ku tiilay markaasaa lagu yihi naqla geed timiraad waxaad tidhi saacaan soo gatay haddee saaca daatada ku jirta laga raba daatada yaan balaqoon ah, ma berisa ma sonkora ma waa maxay markaasaa tiri tamran waa timir daatada meesha ku jirtaa timir wa mana weyni washtaraytu mana weyni ah, wa ka weyni dhe laba rodolaan soo gata marka laba rodol hadda waayo shayga la miisaamay xuuya ha daatada la miisaamayaa la rabaa oo miisaankeedu labada rodol la ekaaday waxaa tiri casalan waa malab ila saliidu noqon karaa beriisu noqon karaa caanu noqon karaa caanaha lama miisaama Hmm, waxyaala la miisaama ka dhig marka wlcadadi halkaad ku cadfay wlcadadi bacd lmaqadiri ad ku cadfay bacd almaqadiri iyo wlcadadi wa bacd alcadadi ila maqadir mahan cadad ku yihi waa isku cadfay liana alcadfa yaqtadii almugaayara cadaf wuxuu ku tusaa macduufki macduuf aley inay kala duwan yihiin marka maqaadiirta ka mid maaha cadadku saas darteedu ku cadfay saasuuba dhihi doonaaba naxwo axada cashara kowkaban axada cashara koob iyo toban dhe hadda koob iyo tobanka shayga macduudka la timin la rabaa daatadiisa qarsoon daatadii ay noqotay kowkaban xiddig ah. eh, ilaa tiscin wa tisciina meeshaas laga rabaa ilaa tiscin wa tisciina ilaa sagaashan iyo sagaal laga gaaro mac hadda maxamshadku halka maba ah meesha markaa tarkiibka matniga waa maxeen naxwi xadda cashara kowkaban ilaa tiscatin wa tisciina Hmm. meeshan waa kelmada carabiyaho laysi saaray wey axad ah, cashara kokaban waa lafdi qur-aan laakiin ilaa tiscatin wa tisciina la rabay saasaana mutuunta saxdaa ku qoran hmm. ilaa tiscatin wa tisciina najatana lamaba socotaba waa kelimad carabiya markaas hmm. kelimad carabiya markaas loola jeeda marka fiiri laga bilaabo xadda cashara ilaa tiscatin wa tisciina laga gaaro mufrad mansuuba wey tamiisku ah. laga bilaabo xadda cashara ilaa tiscatin wa tiscina laga gaaro waa mufrad mansuba wa minhu tamyiisu daadkiiu ka mid ahaaday wa minhu tamyiisu daadkiiu ka mid ahaaday tamyiisu kam kam tamyiiskeeda kamta alistifhaamiyati istifhaamta loo nisbeeyey kam istifaamiyaa tamyiiskeedu waa tamyiisu daad waana mufrad mansuuba sida haalibkaa waa mufrad mansuuba wadalika mithaalki naxw kam cabdan kam imisa cabdan min cabdin oo addoon aada malagta milkida waa istifhaam kam imisa cabdan waa mufrad mansuuba imisa addoonaad malagta midkiday waa in istifaam marka halkaas lagu qoray ahayd ah, calaamat listifaam famaa tamyiisu lkhabariyati kanta khabariyada tamyiiskeeda famajruurun waa ku la jaro majruurkaasu mufradun la kala yeelay mufrad majruura waa noqdaa wadalika mithaalkii ka tamyiisi lmiati mia tamyiiskeedoo kale weeye iyo wamaa fooqa wixii ka koreeya mia eh, miatan oo kale kamsumia hmm. mica iyo wixii ka koreeya wuxuu noqdaa tamyiiskoodu ah, tamyiiskoodu wuxuu noqdaa mia iyo alfun oo kale ah, tamyiis alf iyo mia iyo waxa weya waa mufrad majruura tamyiiskooda ah, mufrad majruura w mia iyo alf iyo waa mufrad majruura kan tamyiiska qabariyadana saasoo kale waa noqdaa kaliya saas kaliya maa war kale soo wada fama tmiiz kabariyati kabariyada tamiiskeeda famajruurun kula jira weeye mufradun la kala yeelay wadalika kaasuna ka tamiisi miata oo kale wey iyo amaa foqa wix ka koreeya alif ah mufrad majruur noqda sida mia iyo alif oo kale o amase majruurun majmuucun majruur oo majmuucu noqda wadalika mihaalkii ka tamiisi lcasharati waa cashara tamiiskeeda oo kale iyo wamaa duuna wixii ka hooseeya cashara iyo wixii ka hooseeya tamiiskooda waa maxay casharatu casharatu rijaalin aada leedahay tiscu niswatin aada leedahay thamaniyatu rijaalin aada leedahay sabcu niswatin aada leedahay masaxa sabcu niswatin sax waay ilaa cagsulqiyaasay ku socota qiyaas kuma socoto macduudku hadduu muanath yahay ismulcadadka tada waa laga dayna hadduu macduud kala tirina mudakar yahayna ta a lagu daraa ismulcadadka marka waa jamc waana majruur firi casharatu rijaalin rijaal soo jamc ma soo majruur ma ilaa laga gaaro talaata saasaad ku waay marka majmuuc majruurana waa noqdaa mufrad majruurana waa noqdaa tamyiiska khabariyada kamta khabariyada labadaba waa noqon karaa mufrad majruura sida mia iyo alif waa noqon karaa majmuuc majruurana waa noqon karaa sida cashara iyo wamaa iyo wamaa duunaha waxaa kuu sugnaaday fii tamyiisi listifhaamiyati istifhaamiyada tamyiiskeeda istifhaamiyadii almajruurati la jaray walaka waxaa kuu sugnaaday meeshaas jaaciga wax yar aan aqrina xoogaa yar faa'ido fiicanuhu wuxuu ka soo raray kitaabkii faaidad badna ashmuuniga uu ka keena walxaasilu ana kam calaa qismayni ma ujeeda maad aragtaa fiiriyaha walxaasilu warka duuduubkiisu yidhi warku waa dheeraay marka maxalushaahidkan kasoo qabsanay ana kam kam calaa qismayni laba qaybood ay ahaatay istifaamiyatin ay ahaatay istifaamiyadaasoo bimacnaa ay cadadin tiradeed ahaatay imisa wey macnaheedu iyo wa khabariyatin khabariyo khabariyadaasu bimacnaa katiirin ahaatay horta saas waa inaad macnahooda u kala fahamtaa imisa wey kamta istifaamiyada khabariyadana fara badana wey wax fara badan bimacnaa katiir wey wa kulun mid kastoo minhumaa labada kam kamida ah yaftaqiru wuxuu u bahan yahy ilaa tamyiis mid kasta tamyiisuu rabaa labadooda ama aluulaa midda horaydo istifaamiyada fa mumayisuhaaba isim faacil wey fa mumayisuhaa tamyiiskeedu ka mumayisi cishriina cishriina tamyiiskeedoo kale weeye iyo waa khawaati akhwaati waxaa loola jeedaa cishriina talaaiin arbaciin ilaa tisciin kuwaasaa loola jeedaa ah, fi lafraadi afraadda dhexdeeda xaal ahaadeen waa fi nasbi nasbaha dhexdiisana alaaatu madaahib baa ku sugnaatay xagga mufradnimana horta waa kala mid oo waa mufrad laakiin xagga nasbada ila mogta cishriin iyo akhawaadiisa waa mufrad mansuuba soomaan tamiiskoodu laakiin xagga nasbada saddex midaa baa ku jirta nasbadaas ma mufrad mansuuba weligiis iska noqona sida axad cashara ilaa tisca wa tisciin saddex qowlaa ku jirta wuxuu ku yihi wafi nasbi kordhaha alaaat wafi nasbi kordhiga alaaatu madaahibaa ku sugan laazimun waa laazim mutlaqan kala hadlaan yahay waa madhabka koobaad weligiis waxa weeyaan tamyiiska oo istifhaamiyada waa mufrad mansuuba waa qowl jaa-izuljaari jarkiisu waa banaanyah mudlaan kala qaadlaan xaal waa madhabka labaad weligiis waa la jeri karaa madhabka labaad laazimun waa laazim in lam yadkul huwa nasbihi wey laazimun waa laazim huwa nasbihi in lam yadkul hadduusan gelin calaa kam xarfu jari kamta istifhaamiyadaa la fiirina xaraf jar ma galay mise ma gelin hadduusan gelin nasbuhu waa laazim wraajixu naصbhu waa raajix calى ljari u raajix ka yahay in dakla hadduu galo calayhaa kamta xarfu jari madhabka saddexaadna saasuu leeyahy wuxuu leeyahay waa la kala qaada waana madhabka ugu sawaabsana kamta istifaamiyada xaraf jeer ma galay mise ma gelin hadduusan gelin nasbaa laazima waa mufrad mansuuba hadduu galayna waxa weeyaan labaduba banaan nasbahaaseba raajixaba waa madhabka saddexaad waama haniyatu midda labayda waa kan khabaryaahe fa mumayisuha tamyiiskeeda yustacmalu waa la isticmaala taaratan mar ka mumayisi casharatin casharo tamyiiskeedoo kale fayakuunu wuxuu noqonaa jamcan majruuran wa taaratan marna ka mumayisi miatin mia tamyiiskeedoo kale fayakuunu wuxuu noqonaa mufradan majruuran waqad ruuya waa la wariyey qowluhu qowlkiisii oo waxa weeyaan farasda qowlkiisii dha jariiru caayah marka waa farasda labadaasa isku taagnaan jirtay waqad ruya waa la wariyey qowluhu farasda qowlkiisa uu yihi kamcamatin eedda badana uu yihi ka dhig marka ilaa mogtahay amatin sow mufrad majruura maaha mufrad majruura marka hadii camatin aan idhahno wey ila beytka waxaa loo wariyey saddex riwaayo amatin amatan amatun haddaad tidhaahdo camatin waa khabariyo camatan haddaad tidha wa amatun waa laysku haya hayta isaga iraaba kulli noo iraaba kan camatin eeda badanah u yidhi fariista eeda badanah eedadaasoo laka adiga ku sugnaatay ya jariiru jariiro wa khaalatin habaryar badana habaryartoo laka ku sugnaatay aha eedadaasoo fadcaa fara qalloocan say geel noogu ilaalayde farihii qalloocdeen ama say noogu lisayde geela farihii qalloocdeen Ah, oo qad xa xalabat wey xa xaa u horeyda laama ku xiga baa ku xiga qad xalaabad listay calaya aniga cishaari gela ii meeqa eedooyinka a ah ii khidmayduu leey aniga gela ii lista qad xalabadaan ku yidhi ad ka dhige laama ku xiga ba ku dhige ta ku dabamarin kam camatin eedo badana wy wacaya eedooyinka aniga qadmin ihuleey yabaryaraha kam camatin eedo badana eedadoo laka adiga kuu sugnaatay yaa jariiru jariiro wa khaalatin wa kam khaalatin habaryar badana habaryartaasoo fadcaaa faraqalooca ah. waxa fadcaa waxaa la idhaha mucwijatu lasaabici min kasrati xalbiha aw mashiha fariha qalloocday say u socotay hmm. oo geel ay u daba socotay ah, fadcaaa faraqalooca oo qad xalabad listay calaya aniga cishaari halahayga dhala ii ir ilaa akri gabay waa dheeraay biljari yaa la akriyu kiri kam camatin calaa ana kam khabariya inay tahay lagu jare kam camatin eeda badana wa binasbi yaa la akriya kam camatan waa meeqa markaas waxay noqee ariga horta waaba halmaamee eedooyinka iyo habaryarihii ii khidman jiri waa kuwii faraha badnaaye jari meeqay ahaayeen uu leeya sagan kusoo jeeda waa ku cayaara ha meeqay ahaayeen anu waa iska halmaamaye bal ii sheeg uu leeya inta inay wbinasbi ayaa la weriyey faqiila waxaa la yidhi ina luqata tamiimin tansiib way kordhigtaa tamyiisa kam alkhabariya nasbadiyaa lasku haysta xaa lagu kordhiga qol waxay leeyihin reer tamiim luqadooda ogol in la nasbiyo waa ko idaa kaana mufradan haduu ya waqiila waxaa la yidhi calaa taqdiiriha kamta lagu qadirida istifhaamiyatan lagu qadaro marka la nasbiyo oo ama tan la yidhaahdo istifhaamiye wey istifhaama tahakumin wadna dilaacin su-aal weydiinteed wey isagoo wadnaha ku goyna ey akbirni ii sheegu leeyahy jarir bicadadi camaatika eedooyinka tiradooda iyo wakaalaatika habaryaraha tiradooda allaatii kuwaasoo kuna ahaayeen yakdimanii kuwa ii qidmeeya faqad nasiita anu waa halmaamaye ha tiradooda meeqay ahayd uu leeyahy wadnuhu dilaacina soma jeede wacalaa kilal wejani labada wej mid kastoo kamid a ah, fa kam mubtadon waayo mar wa ama istifaamiya dhe ama khabariyade kamto jumlada qad xalabad abarkiiy khabaru khabarkiisa qad xalabad wey wa afrada marka qad xalabataa u dhihi waaye wa afrada damiira qad xalabad kamta ayuu lafdigeedu celiyay kamtu hadday badnaasho tahay muxuu mufrad uga dhigay faacilka xalabad hiye muxuu mufrad uga dhigay qad xalabad wuxuu wa afrada damiira damiirka mufradu ka dhiga xamlan xambaarid calaa lafdi kam lafdigaa la fiiriye biictibaari lafdi wey lafdi waa hal mufradi macnuuba ha wayurwa waxaa la wariyaa birafci facamatu wayurwa birafciyaa la wariyaa facamatu markaas oo waa maxay kamcamatun ilaa jerkii soo sheegnay oo nasbihii soo sheegnay kamcamatun mubtadaun way marka wayurwa waxaa la wariyaa birafci markaasuu ku ixraabaa facamatun facamatun mubtadaun weeye wawusifat waa la sifeeyey bilaka lagu sifeeyey iyo wa bifatcaaa maxduufatan marka haddii la godo dilgood sidaanay noqoneen kam kam imisa ama kam badana camatoon eedo eedadoo laka kuu sugnaatay eedadoo fadcaa u faraqa loocan yaa jariiru jariiro waqaalati waqaalatun dhe iyo habaryar habaryartoo laka adiga kuu sugnaatay habaryartoo fadcaa u faraqa loocan ila midda horena faraqaloocnaanta habaryar kaliyo lama danla labada waa rabaa ee midda horaa laga xadfay lidalaalati thaani lidalaalat thani xudifa min alawali lidalaalati thani wey saasaad leedahay saas sida qiyaaska ahaa jirta sida daciifka daciifkay ahaa jirta saas leedahay markaas ku yidhi waxaa lagu sifeeye ku yidhi camatun dib mubtada laga dhigo waxaa lagu sifeeyey laka iyo wabifadca a lagu sifeeyey maxduuf xalay mid maxduufa a lagu sifeeyey walkhabaru khabarkiina qad xalamad wey wa kam kam calaa hada lwajhi wejkaas oo aan idhaahno camatun camatun waa mubtada haddaan idhaahno xay tahay kamta craabkeedu darfun wey darf o masderun waa masder wa tamyiisu tamyiiskiin maxduufun waa mid la cadfay kam waqtin waqti badana uu noqonaa kam waqtin ow xalbatin kam xalbatin lisid badana inta ii listay uu noqonaa markaas ama masder ama darf labadu mid noqonaa wax lamogo walahaka ogeysiiyey ana kam kam biqismeeyaha labadeeda qaybood hadda masalad ugu muhiimsana hadduu taabana oo waa maxay kam maxaa la exraaba iyada iyada waxay tahay mamtada masga mafcuul horta kamtaan tirada badan meeshay ku timaado xaad ecraabe sidii u ecraaba laheed maanta meel lagu saara waxlam ogow ana kam kam biqismeeyaha labadeeda qaybood in taqadama caleyha hadduu ka hormaro xarfu jarin ow mudaafun fahiya majruuratan waayo horta labadaas mid kamid ah hadduu ka hormaro waa majruur wa ilaa in lam yataqadam calayha xarfun aw mudaafun haddaan xaraf iyo mudaaf ka hormarin fain kaanat kamtu hadday ahaato kinaayatan mid looga warrama an masderin ow darfin fa hiya mansuubatun waa mid lagu ka hordhiga cala lmasderi ow cala darfiya looga ka dhiga hadba tii looga warrama wailaa in lam takun kinaayatan can masderin ow darfin fain lam yeliha fiiri marka waxa ka dambeeya afar goor waa mubtade fain lam yelihaa kamta hadduusan gadaal kala xidhiidsan ficlun naxwu kam rajulin kam rajulin meeqan kam rajulin nin badanaa dhe waa khabariye kam rajuli nin badana kaainun fi daari guriga ku sugnaaday waa mubtada iyo qabr kam waa mubtade fi daarina waa qabarkii ko ow amase weliyaha kamti waxaa la xiriirsaday ficil ow amase weliyaha ficilkii waa la xiriirsaday kamta walxaalu la xiriirsaday huwa ficilku laazimin u yahy ficil laazima ka daba maray waa mubtada naxwo kam rajulin nin badana qaama istaagay huwa rajulku ninkoo qaama hadhihi qaama waa jumladii khabarka ahede sow laba maahan ow amase ficlun mutacadin aa la xiriirsaday ah, oo amase raaficun oo amase ficlunaa la xiriirsaday ficilkoo mutacadin ficilkoo raaficun godana damiirahaa kamta damiir u laabana naxwu kam rajulin nin badana daraba garaacay huwa ninku camran ah, daraba faacilkeedii wuxuu laabaa kamta soo ma jeedin ow amase sababahaa ow raaficun ficil godanaya la xiriirsado mutacadiya sababahaa sababkaaso almudaafa loo idaafeeyey ilaa damiirha kamta damiir u laabana sababkeeda saasa loola jeeda ism loo idaafeeyey damiir u laabana ayaa uu rafcistay ficilki naxwu kan rajulin nin badana daraba garaacay akuuhu ninka walaalkiis camran akuuhu sawrajibka u laabame mhm. fa hiya kamti afartaas xaalo mubtadanu mubtado weeye wain weliyaha laakiin kamta hadduu la xiriirsado ficlun mutacadin ficil mutacadiya haye sii kala qaad marka ficil mutacadiyana walam yaakud usanna qaadan ficilkaas mafcuulahu fa hiya kamtu mafcuuluhu waa ficilkaas mafcuulkiisii wain aqada ficilku hadduu qaatay hu mafcuulkiina fa hiya mubtadaun haddana waa mubtada kale laakiin waa shardi kale leeda markay mubtada noqeen ilaa an yakuuna inuu yahay ma ahane huwa mafcuulka uu ficilka mutacadiga qaatay ilaa an yakuuna mafcuulka ficilka mutacadiga ka dambeeya qaatay inuu yahay maahane damiiran damiirkoo yacuudu soo fa fiihaa kamtaas alibtidaa iyo wanasb yaa ku sugan cala ishtiqaali xaalihi markaas laba wejaa ku banaan kam oo aad tira ficil maxduuf aa nasbina iyo kam oo mubtada ad ka dhigato waa baabuishtiqaal icraabteedina halkaasu kaa saaray kaso walaka waxaa kuu sugnaaday fi tamyiisi walaka waxaa kuu sugnaaday fi tamyiisi kam kam tamyiiskeeda kamta alistifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey kamta almajruurati oo lagu jarun hoosdhiga kuu sugnaaday wa nasbun kordhiga kugu sugnaaday kamta istifaamiyada xaraf jaar haduu galo haddaan xaraf jaar gelin tamiiskeedu waa mansuub waa mufrad mansuuba laakiin ayadii kamid haddaan ti xaraf jaar galo tamiiska laba kuugu banaan inaad nasbido inaad jirto labadaba kuu banaan ha inaad jirto inaad nasbido walaka waxaa kuu sugnaaday fi tamyiisi kam kam tamiiskeeda kamta istifaamiyati istifaamta loo nisbeeyey kamta almajruurti oo la jaray bilxarfi lagu jiray waxaa kuugu banaan jarun iyo nasbu tamiiskaas jar iyo nas baa kuugu banaan wayakuunu tamiisu halkaas waxaa noogu dhamaada tamiisudaad halkuusu ku haray tamiisu nisbu bilaaba ama tamiisu ljumla waa kana wayakuunu tamiisu tamiis wuxuu ahaadaa mufasiran mid fasira linisbati nisbu fasira jumlu fasira mufasirkaasoo muxawalan meel kale laga soo wareejiyey wadalika mithaalkii ka ishtacala resu madaxiya horay oo kale wey hadda fiiri jumlada dhana macnaheeda ishkaalku ku jira madaxiya horay ah madaxu halkee ka horay waa ku xanuuna miya madax wareer maa ku hayo madaxiiyaa horay ad ishticaalka ficilka iyo faacilka dhana macnahoodu cadday sida laiskugu nisbayna jumlada dhan qaabka la iskugu nisbayna oo ishticaalkan madaxa loogu nisbeeyey nisbadaasaan caddayn madaxa ay xanuunaan miyaad ula jeeda markaasaa la shayban min jihati shaybin xagga cirada ciradu waa cadday soomaa dabkuna waa waa cadi markaa meeshaasa la iskaga shabaha markaasaa tiri madaxii ciruu la huray xanuun kale ima hayo kana waa muxawal can ilfaacil asalku wuxuu ahaa ishtacala ras ishtacala shaybu rasi ishtacala waxaa horay shaybu ra'si madaxa xigadiisii saasuu ahaa xudifa almudaafu oo shaybu ah wa uqiima almudaafu ilayhi muqaamahu fartafaca irtifaacahu faxasala alibhaamu fautiya bilmudaafi lmaxduufi fasaara ishtacala ra'su shayba asalku wuxuu ahaa ishtacala shaybu ra'si shaybu oo mudaafa la xadfay mudaafuleehiga oo ara'si ah abooskii fariistay godkiisii yaa la siiyey wuxuu noqday ishtacala ra'su madaxii yaa huray ibhaam iyo qarsoonaay shaa yimid <coughs> markuu yimid a markaas mudaafkii maxduufkaa la keen hmm. oo shayb ah ee asalku ishtacala shaybu ra'si shaybudaasa faacilhe wfajarnaa waan dilaacinu ilahay yidhi alarda dhulka cuyuunan mijeet cuyuunan wafajarna alarda cuyuunan fiiri wafajarnaa waan dilaacinay alarda dhulka cuyuuna luqada asalkeedu wuxaa qur-aanku sidaanu noogu yimid annagee wafajarnaa cuyuuna alardi cuyuunadaa mafcuul bihi aheed alardina mudaafu ilayhi aheed xudifa almudaafu mudaafkee la xadfay oo cuyuuna ah wa uqiima muqaam mudaafu ilayhi mudaafuleygii oo alardi ahaa aabooskii mudaaf kala dhigay fantasaba intisaaba markaasuu nasbihii qaatay faxasala ibhaam ibhaamaa yimid wafajarna alarda dhulkiyaan dilaacin maaa loola jeeda waa la jeexjeexay miya maya cuyuunan ila biyaa aan kasoo dilaacinay wey marka mafcuul ay ahayd cuyuunanta waa muxawal can lmafcuul wa ana anugu ana anugu agharu mid badanaan ahay minka xaggaaga maalan ana aniga agharu maalintana waa muxawal can lmubtadai asluhu aslu luqa weeye maaha aslu quraan aslu quraan waa sidiisa maali uu ahaa fiiri anadaan asalkeedu almutakalim aheed oo mutasila maali maalkayga aktaru badan minka ay min maalika saasuu ahaa asal marka maali ayadoo xudifa almudaafu mudaafkiiya la xadfay fanfasala damiiru dhehe ila qaacidad usoo qaadatay waxaamilu damiiri mahma xudifa fa ina faslahu ladayhim ulifa aha ah, damiirka midka wata haddii la xadfo damiirku waa infisaala ah, maali sow ya-dan damiir maaha haddii maal la xadfay damiirkii munfasil noqona ana uu noqona ana uu noqona waxaamilu damiir mahmaa xudifa fa ina faslahu ladayn uli fadhi waay markay noqoto ana anigaa agtaru badan minka adiga kaa badan markaas l halkaad iga badanta miga xoog badanta miga cilmi badanta miga caqli badanta miga caruur badanta miga xaad ula jeeda miga guri ibhaamkii yimid aa mudaafkii waagii la xadfay la keenay si loo suuriyo oo tamiis laga dhigay waa muxawal can lmubtadayn ow hayra muxawalin fiirihe ah, mufasirkaasoo muxawalan ahaana ow hayra muxawalin ahaana muxawal ayr muxawal labada waa noqda tamiis nisbaha ama tamiisuljumlaha naxwu imtala alcinaau weelkiyaa buuxsamay ah, weelkiyaa buuxsamay maa an min jihati maa xagga biyo ayuu ka buuxsamay hmm, imtala alcinaau weelkiyaa buuxsamay maa an min jihati maa inu ka buuxsamay marka ma antaas w sideedaas ay laga keena male waqad yuakidaani halkaa taniyada loo celina xaalo iyo tamiis labadooda isku qabo waqad yu-akidaani xaalada iyo tamiiska inay adkeeyaan la arkaa oo aysan waxba fasiraynba aysan mufasirba ahaynba ee ay mu-akid noqdaan naxwu walaa tacfowha fasaadinina fi lardi dhulka dhexdiisa mufsidiina xalatin kuwi qasa ah, fiiri hadde mufsidiina mufsidiina macnaheeda goormaan faaide xaala mu-akida horta ay ahayd caalam akida daabidkeeda inshala daraad sheegay iisheeg qaacidan sheegay waxaan xarfan bixarfin aan u yeedhiy ha alla yubarik fiika hiya alatii yustafaadu macnaahaa biduuni dikriha waa xaalada iyadoon la sheegin macnaheeda hore laga fahmaayo marka hadda mufsidiina iyadoon la sheegin walaa taxsaw soo lama fahmin wax laisku diiday inay tahay fasaad waa taasa waa mm, taasa marka hadda xaaladan waa mu-akide iyo waqowlihi tamiis muakedna waa kana iyo waqowlihi waxa weya abu aalib nabiga adeerkiis qowlkiis uu yidhi walaqad calimtu waxaan ogaaday biana khayr biana khayr walaqad calimtu biana diina muxamedin biana diina muxamedin muxamed diinkiisa min khayr adyaani lbariyati makhluuqa diinihiisa kan u khayr badan inuu ka mid yahay diinan marka fiiri markuu yidhi walaqad calimtu waxaan ogaaday biana diina muxamedin maxamed diinkiisa min khayri adyaani lberiyati makhluuqa diinihiisa kan u khayr badan inuu yahay shayga uu khayrnimada ku nis u nisbayna inuu diinta yahay sooma cadda markaasuu gadaalka yidhi diinan mujaahidiin xagga diinahaan u khayr badan yahy ee diinan inuu u khayr badan yahy horaaba loo fahmayba ah, horaaba loo fahmayba horaa loo fahmay iska muakid wa minhu waxaa ka mid a ah, bisa alfaxlu aabbaa baas lahaaday faxliga odhaya loola jeeda alabu a loola jeeda aabbaa baas lahaaday almaqsuusu bidami ceebaynta waxaa lagu gaari yeelaa faxluhum waa aabahood qabiilada reer taqliib aabahood weeye faxlan min jihati faxlan xagga aabanimaduna u xunya marka fiiri haddee bicisa waxaa baas lahaaday alfaxlu aabe faxlan min jihati faxlin ale fiiri marka faxlantaas oo tamiiskaa looma macnaheeda waa laga deeqtomaa horaa loo fahma aydan weli la sheegin maxaa waxa baas kale inuu yahay aabaha ay kasoo jeedaan reer taqlib waa iska cadda waa iska cadda waana la cadeeyey waxaa la yihi bisa alfaxlu aabe a lahaaday faxlan min jihati faxlin u baas lahaaday almaqsuusu bidami waxaa ceebaynta lagu gaar yeelaa faxlun waa odaga ay kasoo farcameen ahaa qulnaa saasaan leenaha khilaafan xaalaan khilaafayno lisiibaweyhi u yii sibaweyhiyaa diidan tamyiis muakid ahaba jiraba waaba diidan yahay isagu tamyiis muakida aajiruuba diidan Ah, marka anaga waa khilaafaynasa waa jiraa atmyisu tamyiiski dardani laba nuuc weeye dhe atamyisu tamyiiski dardani laba nuuc weeye mufasiru mid fasira limufradin mufrad mid fasira ha tamyisu mufrad ah, tamyisu mufrad iyo tamyisu daad wa isku mid iyo wa munfasiru mid fasira nisbatan nisbo mid fasira tamyiisu jumla iyo tamyiisu nisbana waa isku mid fa mufasiru lmufradi mufradka midka fasira lahu mufasiru mufradkii madaanun meelo lagu maleeya usugnaadeen meelo lagu malayna inuu dhaco lagu tuhmo madaantaasoo yaqacu u dhaco bacdaha gadaalkeeda madaan meelo lagu maleeyo oo u ka dambeeyo fa mufasiru lmufradi mufradka mufasirkiisa lahu mufrad mufasirkaasi u sugnaadeen madaanun meelo lagu maleeyo madaantaasoo yaqacu uu dhacaa tamyiisku bacdaha gadaalkeeda axaduhaa madaanta mid kamid a almaqaadiru wey waxaa loola jeedaa maqaadir fiiri maxamed muxidiin yuطlaqu waa la iطlaaqa lafdu miqdaar calaa waaxidin mida lagu iطlaaqa oo min alaaati umuuri kamid ahaaday alawal kan ugu horeeya an yakuuna waa inuu yahay masderan masderko bimacnaa taqdiiri ah bimacnaa taqdiiri ah walaysa haadaa tafsiirkaanu muraadan mid loo jeedo maaha huna halkan horta maqaadir hadii lagu yidhi tamiis loolama jeedo xagga naga dhig kaas athani kan labeeya yakuuna waa yahay miqdaarku bimacnaa maa shay yucrafu bimacnaa maa shay yucrafu bihi lagu garto qadru shay shayga qadarkiisa wax lagu oqoonsado ah, shayga qadarkiisa wax lagu oqoonsado oo min aalati misaaxatin aaladda wax lagu mitiriyo ah o aalati wasin wax lagu miisaamo ah o aalati kaynin wax lagu beega ah ha macnaas waa macnuhu soo yiri sijaacigu taasaa loo jeeda uu ku soo yiri wa waaya almacna thalith an yakuuna waa inuu yahay miqdaarku bimacnaa shay ilmuqadar shayga asaga la qadara bilaalati lagu qadara walaa shaka waxaan shaki ku jirin annaka adiga ida qulta haddaad tidha ishtaraytu saacan hal suusan soo gatay tamran oo timir ah fa inaka adiga taqsidu waxaad ujeedaa annaka adiga ishtarayta inaad soo gadatay tamran timir timirtoo miqdaaru qadarkeedu bilkaydi xagga miisaanka saacan u yahy ah, agga beegadhe bilkaydi agga beega saacan u yahy timireed ula jeedaa shaygii la qadarayo walaa turid uma jeedid anaka adiga ishtarayda inaad soo galatay almikyaalkii wax lagu beegayay alladii kaasoo yukaalu bihi wax lagu beego falmuraadu marka shayga loola jeedo bitaqaadiiri bilmaqaadiri la rabaa bilmaqaadiiri shayga loola jeedaa taqaadiir ma waa maqaadiir taqaadiir ma waa maqaadiir falmuraadu kan loola jeedo bilmaqaadiiri fii haada almawdici alashyaa lmuqadaratu bilaalati wey taas weeye sida sawaabka axaduhaa madaamti midkeed almaqaadiru weeye wahiyo maqaadirtu cibaaratun ka warramidu can alaaati umuuri saddex arrimood marka laysku dara maqaadir laysku yihahda almisaaxaati ko waxyaala wax lagu mitiriyo waa taakada waa dhudhunka waa baaca waa mitirka waa yaardiga waa tilaabada wax alla waxyaalahaas wax lagu cabiro ee dhulka iyo dhag dhulka iyo waxa weyaan xariga iyo dharka iyo lagu cabiro misaaxaad laisku yihahda wadalika mihaalkii ka jariibin higtar looga yeeli naqlan marka fiiri jariibka waxa ku beerana deetadiianba la garay naqlana kuu fasirtay walkeyli baagii weeye wadalika mihaalkii ka saacin hal saac saac deetada ku jirtaa la rabaa in la fasiro markaasaa tiri tamran walwasni waa miisaanka alada wax lagu miisaamo wadalika mana weyni waa laba rodol xaa laba rodol u dhikanmay mana waxaa tiri casalan saddexdaasa laysku yiraahdaa saddexdaas maxaa laysku yihahdaa maqaadir athani midka labeeya tani halkuu ka ya madaanti madaanta midka koobaad wuxuu ahaa maqaadiir kan labaad wey halkaasu labaad ka ya athani kan labeeya alcadadu cadad weeye wadalika mithaalka ah ka axadda cashara dirhama oo kale weye axadda cashara aad tiri shayga macduudka oo la tiri muxuu yaha daatadiisu ah, macduudka daatadiis yaa wamin waxaa ka mid a qowl ilahi qowlkiisa tacala ilaa waa sareeya ilah uu yidhi inii aniga aad inii aniga ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kowkaban waa nabi yuusuf ru'yadiisa nabi yuusufa wuxuu yidhi inii aniga ra'aytu waxaan arkay axadda cashara koob iyo toban kowkaban marka koob iyo tobanka uu arkay daatadooda waxay ahayd kowkabay ahayd daatadii waa taas fasira macduudkiaa la fasira wahaakadaa sidaas u haday xukmu lacdaadi acdaada xukunkooda oo mufrad mansuub ahaana min alaxadi cashara laga bilaabo ila tiscati wa laga gaaro ilaa tiscati wa tisciina ilaa laga gaaro waa mufrad mansuub ah wa qaala tacala ilah wuxuu yidhi ina haadaa kanu aqi walaalkay wey low waxa u sugnaadeen tiscatun waxaa tiraa low waxa u sugnaadeen tiscun hmm, wa tiscuna tiscun ilaa waxa la tirinaya muana ah waxa la tirinaya muanaa tada kada marka waxa la tirinaya muanae eh, tada kada tiscun dheh ilaa muanaa la tirina ee eh, tiscatun ha isku dheh cagsulqiyaasa lagu wadaa Eh, ina haadakan aki waa walaalkay lah waxa usugnaadeen tiscun sagaal iyo wa tiscuna sagaashan najatan soo jeed ah, waa waa muana waa muana wa fi lxadiid waxaa ku sugnaa ina lilahi ilahi waxa usugnaadeen tiscatan dhe de waa mudakar waaa tirina ha tiscatan isman aha hmm. waayahay wfuhima waxaa laga fahmo ku yidhi min cadfi aniga cadabkayga fi lmuqadimati matniga alcadada aan cadfay cala lmaqaadiri aan ku cadfay annahu cadadku laysa min jumlati inuusan ahayn ilaa labada shay laisku cadfa waa kala duwan yihi alcadfu yaqtadii almuqaayara kala duwnaanu keena macduufka macduuf calowga kala duwan yihi asalku waa saas ilaa cadfu tafsiir marka laga reebo waayahay wahuwa oo ah inay kala duwan ka qawlu aar muaiiin muaiiinta inta ugu badan qowlkooda wey lana almuraada shayga loola jeedo fiiri marka sajaaigii u garqaybi marka adugu iyo maxamed muxidiin ilaa sajaaig wuxuu ku fasiray maqaadiirta maa yuqadaru bihi shay maxamed muxidiin wuxuu ku fasiray ashay lmuqadaru bilaala haye hadalkan yuu waafaqsay marka waa kan hadalkii ibnu hishaami liana almuraada shayga loola jeedo bilmaqaadiri maqaadiirta maa shay weeye lam turad aan la doonin xaqiiqatuhu xaqiiqadiisa lama doonin bal miqdaaruhu miqadar la eg aa loo jeeda maqaadiirta waxaa loola jeedaa shay la miisaan eg intaa loola jeeda ee asaga shayga miqdaarka daatadiisa lama rabo shay wax lagu qadarayo lama rabee shay qadarkiisu intaa leegyaha la raba taasaa loo jeeda maqaadiir marka lagu leeyahy shay intaas qadarkiisu leegyaha la raba haddii la yidhahdo hal taako taakadan farta iyo suulka udhexayda lama rabo ee waxaa la mara dhirirkeedu leegyahay taakada saasaa la raba kiilo haddii dhagaxaan kunka garaama lama rabo ee wax la miisaan egaa la rabaa marka miqaadiir waxaa loola jeedaa shay qadarkiisu intaas yahay xataa inahu shaaniye tasixu waxaa ansixe idaafatu lmiqdaari miqdaar lafdiga ah in in la idaafeeyo ilayhi maaga in loo idaafeeyo maa lam turad xaqiiqatu kii xaqiiqadiisa aan loo jeedin idaaf laga dhiga kii aan xaqiiqadiisa loo jeedin aa mudaaf ilayhi laga dhiga walayse cadadu kadalika cadadkuna saas maaha oo layskuma idaafay karo alaa tara miyadan arkayn anaka adiga taquulu inaad leedahay cindii agtayda waxaa ahaaday miqdaaru ridlin fiiri miqdaarkiia mudaafa ridlin aa mudaaf ilayhi laga dhiga maxaa yeelay ridliga xaqiiqadiisa looma jeedo ee xaa loo jeedaa zaytantaas shayga kudhex miisaankan u dhikan maa laga rabaa marka waxay leedahay in degta waxda miqdaaru ridl rodol qadarkiis zaytan min zaytin oo saliid walaa taqlu dhihi in deegtayda waxaa ahaadeen miqdaaru cishriina labaatan qadarkood ma dhehid ha oo ishri miqdaar inta mudaaf laga dhigo cadadka ismucadadka lagama dhigo mudaaf ileyh walaa taqlu dhihi maydid in deegtayda waxaa ahaaday miqdaaru cishriin labaatan qadarkood rajulan min rajulin oo rag ah ilaa macnan aakhara macna kale inaad ujeeda mooye kale waa maxay nin labaatan la qiim egan haya haddaad waa dhigi karta markaas cindii miqdaaru cishriina rajulan leeda ha labaatan qadarkood oo ragaa ila joogaan hal ninaa kula jooga lakin labaatan udhikanma ha nin caqli iyo geesnimo alla ku sallida ilaa calaa macnan aakhara weyo waayahay wa min tamyiisi lcadadi tamyiisu kam alistifaamiyati maxamed muxidiin bal fiiri maxamed muxidiin fiiri labada kam in la kala gartaa muhiim wey labada kam waa in la kala saara alfarqu farqiga udhexeeya bayna kam kamta alistifaamiya loo nisbeeyey iyo wa tamyiisiha iyo wa kam kam kamta alkhabariyati khabarka loo nisbeeyey iyo wa tamyiisiha min casharati awjuhwa toban weja udhaxeeya toban ha toban weje udhexeeya lagu kala saara alwalo wejka ugu horeeya an alasla asalka fii tamyiisi istifaamiya istifaamiyada tamyiiskeeda u asala annasb waa in la kordhigo mufrad mansuuba wey w fi tmis اkhabariya wاlslu aslka fi tmis اkhabariyat aslana aljaru waa in la jaro mufrad majruura amase majmuuc majruura ay noqoto waqad yakhtalifu xaal in iskhilaafaa la arkaa min kulli mid kastaba in loodu ka mid a waa iskilaafi karaan laakiin asal saas ah watani ka labeeya oo labadooda farqiga udhexeeya ana tamyiis alistifaamiya istifaamiyada tamyiiskeeda yakuunu wuxuu noqdaa mufradan laa kayru wax aan mufradan ma noqdo watamyiisulkabariyati wa tamyiisulkhabariyati yakuunu mufradan uu noqdaa wa yakuunu jamcan waa noqdaa waanagii soo ogaanay wahali farqiga sadexeeya an alfasla in la kala sooco oo la kala fasliyo wax la kala dhexgeliyo bayna alistifaamiyati iyo wa mumayisiha tamyiiskeeda jaa-isu waa banaanyi fi sacati lkalaam hadalka waasaca wlfaslu in la kala fasliyo bayna alkhabariyati iyo wamumayisiha laa yaqulaa yaqacu ma dhaco ilaa fi daruurati maahane waraabic farqiga afreeya ana alistifaamiyata laa tadulu ma tusto cala takfiiri badnaan ma tusto wlkhabariyatu tadulu calayhi cala lkare tuse wa fii kullin mid kastoo minhum labad kamida khilaafuna ku sugan walaakin maladii kii dakarnaahu aan sheegnay huwa madhab ljumhuuri waayo qabso wlkhaamisu farqiga shaneeya an alkhabariyata yucdafu waa lagu cadfi karaa calaa tamiisiha bila xarafkaas oo la ah, oo tobankii xarf cadaf ka mida xarafkaas waa lagula cadfi karaa taquul waxaa leedahay kam rajulin nin badana jaani ii yimid laa rajulin nin ma ahan keligiisa walaa rajulin laba ma ahan waxa ii yimid aada oo la wax waa lagula cadfi karaa la wa wlistifaamiyatu laa yajuusu fiiha dalika wax lagulama cadfo ayada tamiiskeeda wasadis farqiga lexeeya ana listifaamiyata taxtaaj waxay u baahantay ilaa jawaabi jawaabay rabtaa jawaabta ixraabtiisii bal noo sheeg waljwadu sida fiican fii jawaabihaa ku fiican an yakuuna waa inuu noqdo bixasabi mawqicaha mawqiceeda kamta meesha ay taallo hiya kamta bixasabi mawqicihaa kamta makaanu dhicideeda qadarkeeda hiya kamta min alexraabi xagga exraabkana uga makaanu dhicid raabka waxay kamtu raabanta in jawaabkana la raabo o in la raabo jawaabkana wayajuusu waxaa ku banaan fiihi jawaabka istifhaamiyada arafcu god a ku mutlaqan kala qadlaan xaaliya in la godaa ku banaan waalkhabariyatu laa taxtaaju ilaa jawaabin jawaabba uma baahna iyadu wasaabicu farqiga todobeeya ana alkhabariyata taktas waxay gaar ku tahay bilmaadi maadiya loo isticmaala badanaa ila waa shay waa badan yelale wax la gaarin badanaa lama dhihi karo ilelamaba aragba marka maadi khaas ku tahay milu rubaxay rubadoo kale loo isticmaala ama alistifaamiyatu falaa taktasu khaasku maaha bihi bilmaadi fataqul waxaa leedahay kam caddan addoon badanaa sa kam caddan meeqa addoon dhe qalata dhihin meeqa addoon sa amliku aan milki doono a meeqaan milki doona oo iska suaal oo iska su-aal macna listifaamiyaad ku leedahay ogow wathaamin farqiga sideedaya ana alkhabariyata yatawajahu ilayha waxaa kusoo jihaysta atasdiiqu iyo watagdiibu rumayn iyo beenin bkhilaaf istifhaamiya lakin istifhaamiyada waa runta iyo waa beenta midna ma dhib karta haduu qofku isticmaalo lakin qabariyada waa dhihi doonta ha meeqa meeqan waxaas qabtaa lale or beenaad sheegna waxna ma qabana la dhihi karta laakin hadduu kira waa inta imise wey arrintaas beenaad sheegay ma dhihi karta ha munaasiba ma ahanba ha adugo ku weydiiye hayta beenaad sheegay sa wax sheegayba asago waxmaba sheegin mogta istifhaamiyadii aduu ku weydiiyey laakin qabariyada waxbuu sheegana waa Ah, waana ku beeni ku rumay wa taasi farqiga sagaaleeya an albadela shayga laga bedelo min alistifaamiyati yaktarinu waxa la xidhiirsado bihamsati listifhaam la xidhiirsado an albadela bedelka min alistifaamiyati wax laga bedelaa yaktarinu bedelkaasa la xidhiirsado bihamsati listifhaam wadalikaasu multamisu bikhilaafi alkhabariyati falaa yaktarinu lbedelu bedel lama xidhiirsado minhaa khabariya laga bedelay bilhamsati walcaashir arrinka tobneeya oo ay ku kala duwan yihiin ana tamyiiz alistifaamiya istifaamiyada tamyiizkeeda yajibu waxaa waajiba nasbu in la kordhigo goorma idaa fusila hadii laga fasliyo huwa tamyiizka min xaakamta bidarfin looga fasliyo o jaarin wamajruun looga fasliyo in laga fasli karo fii sacati kalaam waa naga hadda soo sheegno haye kamaa huwa fii asli sid asalkiisuba nasbu u ahaa ila tamyiizka awalba istifaamiyada nasba asal u ahaa ama tmiizkabriyati kabariyada tmiiskeeda fainahu tmiiskaas idaa fusila hadii laga fasliyo minhaa kamta khabariyada biaxadihimaa darafka iyo jaarmjuurka midkood walaa yakuunu fasluhuna ma ahaado ma sugnaado minhaa kamta laga fasliyo ilaa fi daruurati maaha daruura maahane kama qadamna saan soo hormarinay fainahu tmiiska yajuusu waxa banaan nasbu in la kordhigo wahuwa mukhtaar xaaladaas in la kordhigaa banaan xamlan xambaari darteeda loo kordhiga calaa tamiisiri sifaamiyata lagu xambaara wayajuusu waxa banaan jaru tamiiska in la jaro imaa bixarfi ljari in lagu jero wa imaa bilidaafati in lagu jero cala alasli asal xaalu jer ku ahaaday wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaaraka cala nabiyina muxamed